amaa bacd walaalayaal ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad iska leh naga dhigay dad muslimiin oo rabbi subxaanahu wa tacaala u hoggaansan sidaan filayno mowduuca kelimadan wuxuu ku saabsan yahay qiyaamu lleyl rabbi subxaanahu watacaala nebigiisu wuxuu ku yidhi wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka casaa an yabcadaka rabbuka maqaaman maxmuuda yaa ayuha almusamilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi waratil alqur'aana tartiila qiyaamu leyl shayga loo yaqaano ama salaatu lleyl la yidhaahdo shay kastaoo qoraxda markay dhacdo cibaado oo salaadoo la sameeyaa salaatuleyl loo yaqaana qoraxdu markay dhacday salaada maqhribka in la tukada ay waajibto xilligaa laga bilaabo ilaa salaadu subax la gaadho dilaacdoo la tukado salaadaha xilligaa la tukadaa salaatuleyl loo yaqaanaa cibaadada qiyaamuleylka loo yaqaanaa cibaadada qiyaamuleylka loo yaqaana ama salaatuleylka waxay ahayd cibaado oo nabiyulaahi moxamed salawaatuullahi wasalaamu calayh iyo saxaabadiisa ay ku dadaalaan nabigana salawaatullaahi wasalaamu calayh la faray ummaddiisana in badan uu dardaarmay inay la yimaadaan nabigu waxaa ka sugan salawaatullaahi wasalaamu calayh min xadiidi abi umaamata albaahili inuu nabigu yidhaha calaykum biqiyaami alleyli fainahu daabu asaalixiina qablakum وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئaat وmanhaat can اlإثm nabigu saxaabadiisii buu la hadlaayay markaa joogtay ruux kastooo muslim oo rasuulka raacay oo rumeeyana ilaa qiyaami saaca hadalkaa rasuulku waa taabanayaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nabigu ummadda wuxuu ku leeyahay war qiyaamuleylka ogaada oo ku dadaaloo laasima maxaa yeelay salaatuleylku ama qiyaamuleylku waa dadkii susuubanaa ee saalixiinta idinka horreeyey dhaqankooda iyo cibaadadoodu wey fa fainahu daabu saalixiina qablakum saalixiintii idinka horraysay ee ummaddii nebiyulaahi ciisa kuwii naga horreeyey nebiyulaahi muuse towrad lagu soo dejiyey ummadihii ka horreeyey nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ismaaciil idriis ilaa abuuna aadam laga gaadho calayhi salaatu wasalaam dadkii wanaagsanaa ee suubanaa cibaadaday tukan jireen ay ku dadaali jireen weeye qiyaamuleylka ogaadaa layidhi nabigu intaa wuxuu ku daray salawaatuullaahi wasalaamu calayhi wa qurbatun ilaa rabbikum salaatuleylku waa u dhowaasho rabbi subxaanahu wa tacaala aad u dhowaanaysaan ilaahay baad ugu dhowaanaysaan maadaama faradkii rabbi ku saare ee shanta ah ama ka badnaa aad meel saartay habeenkiina aad tukatay oo ilaahay xusuustay subxaanahu wa tacaala halkaa waxaad ka helaysaa inaad rabbi u dhowaato addoonkuna wuxuu adduunku u dadaalaya ama u daalaya ama u orday waxaa weeye inuu rabbigiisa subxaanahu wa tacaala u dhowaado nabigu haddana wuxuu ku daray asagoo ka sheekaynaya faa'iidooyinka uu leeyahay qiyaamuleylku makfaratun lisayi'aad buu nabigu xumaanyaalaha iyo dunuubtaad gashuu qiyaamuleylku baabi'iya bini'aadan baa tay gafaa kaa dhacay waa dambaabaysaa kabiirihi iyo sayi'a wax kaa dhacaba waa la inuu dembi kaa dhacay maxaa yeelay bini aadam baa tahay gaf baad ka abuuranta nisyaan baa kuula xidhiidha naf iyo shaydaan baa kuula xidhiidha marka wixii dunuubeed gasheenee sayi'aadka ana qiyaamuleylku nebi maxamed wuu baabi'inayaa wuu asturayaa wuuna dhaqayaa buuhi salawaatuullaahi wasalaamu calayh markaasuu nabigu haddana wuxuu yidhi wamanhaatun cani alidmi dembiguba kaa reebayaaba dembigii aad ku dhici lahayd geli lahayd qiyaamulleylka ayaa laga yaaba inuu kaa hor istaago oo uu noqdo xirsi kaaga noqdo oo rabbi subxaanahu wa tacaala kaaga kaalmeeyo dunuubta ayada maadaama aad qiyaamu qiyaamulleylka iyo salaatuleylka aad laasimto xadiidka xadiid xasana weye tirmidi iyo ibn abi dunyaba fi tahaajib ku soo saaray ibnu khusayme xaakimna waa soo saareen waana xadiid saxiixa waa xadiid xasanaan ujeedaa waxaa ku tusi kara qiyaamuleylku inuu dunuubta ummadda muslimiinta ka hor istaagayo maalin maalmaha ka mid ayaa ah, rasuulka waxaa lagu yidhi nabi maxamedow ina fulaana yusallii billeyli kulleh fa idaa asbaxa saraqa layidhi nebi maxamedow ninkii hebel la yidhaahdo caawo dhan buu tukanaya waxaa ku tusi kara qiyaamuleylku inuu dunuubta ummadda muslimiinta ka hor istaagayo maalin maalmaha ka mid ayaa rasuulka waxaa lagu yidhi nabi maxamedow inna fulaana yusallii yusallii billeyli kullih fa idaa asbaxa saraqaa layidhi nebi maxamedow ninka hebel la yidhaahdo caawoo dhan buu tukanayaa qiyaamuleyl buu ku jiraa ilaahay buu caabudayaa laakiin waagu markuu baryo xatooyu xatooyuu bilaabaabaa layidhi ummadda muslimiintu alaabteeda iyo hantideeda xadhaya waa saariq caawoo dhanna nin ka salaad badan ama qiyaamuleylka kaga fiican ma jiraan waagu markuu baryana xatooyi iyo dunuubtaasu bilaabaya nabigu saxaabadu wuxuu ugu jawaabay sayanhaahu maa yaquul ninka aad sheegteenee caawo dhan qiyaamuleylka ku dadaala ee salaadda tukada waaga markuu baryana xumaantaa ku kacaya ruuxa asagaa waxaa ka reebi doona dembigaa asagaa wuxuu samaynayo oo qiyaamuleylka ama salaatuleylka ah salaatuleylkaasaa ka hor istaagi doona xumaantaasee daayabu una dulqaata waaniya wa ficlan way dhacday saxaabigu waagi dambe ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku ilaaliyay salaatuleylkii hawshii far ka qaaday xadiidka macnaha tilmaamayana ibnu xibbaan iyo hayrkii baa soo saaray min xadiidi abi hurayra halkaa waxaad ka dareemi kartaa marka maadaama aad bashartood bini aadamtood dunuub badan ay kaa dhacayso inaad u baahan tahay waxyaaba badan oo kaa manciya dunuubta ayaa kaa hor istaaga ama kugu kaalmeeyo inay dunuubtaadu yaraato oo uu ka mid yahay qiyaamuleylka ama salaatuleylka sahl ibnu sacdin asaacidi saxaabiga jaliilka wuxuu leeyahay jaa'a jibriilu ila اnabiy sal lla alay wasalam faqaala yaa muxamed cish maa shi'ta fainaka mayit wacmal maa shi'ta fainaka majziyun bih waxbib man shi'ta fainaka mufaariquh waclam ana sharafa almu'mini qiyaamuhu biاlleyl wacizahu istiqnaa'ahu can اnnaas nebi maxamed waxaa soo booqday saaxiibkii oo malaki ilaahi jibriil ahaa baa u yimid malakulwaxy ayaa rasuulka u yimid rasuulka marka waxaa la saartay oo loo dhiibay lagaga tegay farriimo dhowr ah farrimaha waxaa ka mid ah yaa muxamed baa lagu yidhi muxamedow cish maa shi'ta fa innaka mayit intaad doonto noolow boqol sana gaadh lixdan rabbi cimri wuxuu kaa siiyo haddaad noolaataa leh fa innaka mayit geeri baa kuu dambayn shan boqoloo sano haddaad noolaato ama boqol sano aad noolaato ama afartan iyo ka yar aad noolaato cimrigu rabbi kuu qadara markaad dhammaysato geeri baa diyaar kuu ah markaad geeriyootana wixii aad camal wanaagsan la timid ama xumaan ahayd baa ku huran ooda akhrisanaysa markaasaa nebigu waxaa lagu yidhi wacmal maa shi'ta fa innaka majziyun bih waxaad doonta samee baa leh ama wanaag ah ama xumaan ah shaqayso adugu markaad shaqaysato ama xumaan shaqaysato ama wanaag shaqaysato fa innaka majziyun bihi shaygaa asagaa lagugu abaalmarinaya xumaanta aad shaqaysatay ama wanaagga aad shaqaysato umbaad goosanaysaa nin kasta beertuu beerto unbuu goosanaya nin kale ninuu dembigiisa qaadayaa ma jiraan naf kasta waxay rabbi subxaanahu wa tacaala u hormarsatay ayaa hor yaalla kullu nafsin bimaa kasabad rahiina markaasaa nebigu waxaa lagu yidhi waxbib man shi'ta fa innaka mufaariquh ninkaad doonta jeclow baa layidhi ciddaad doonta gacal ka dhigo ruuxaad doonta israaci ruux kastood jeclaataba adduunka waad ka tegaysa ama asagaa ku faariqoo kaa hor dhiman ama adaa ka hor dhiman inaad wada waartaan la sugi maayo inuu midkiin waaraan la sugi maayo ama adaa horrayn ama asagaa kaa horray waad kala tegaysaan baa layidhi waclam anna sharafa almu'mini qiyaamuhu bileyl baa layidhi waxaadna ogaataa intaa kadib hordhacaa kadib iyo arartaas kadib waxaad ogaataa ruuxa mu'minka sharaftiisa iyo qiimihiisa iyo qaayihiisu wuxuu ku jiraa qiyaamuhu billeyl habeenkii inuu tooso oo uu tukado o istaago sharafta ruuxa mu'minka halkaasay ku jirtaa markay dadku jiifaan ee la quuranayo ee rabbi subxaanahu wa tacaala la halmaansan yahay nin kasta naftiisu ku mashquulsan yahay ama naftiisu shaydaanba ku talaacubay ama riiyo wax kale uu ku maqan yahay ama iskiiba uu jiifo xilligaa ruuxa muslimka inuu toosoo tukadaada rabaa maxaa yeelay sharaftaadii iyo wanaaggaadii iyo cizigaadii baa halkaa ku jira markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi eh, eh, jibriil wuxuu nabigu ku yidhi wacizahu istiqnaahu cani innaas ruuxa mu'minka sharaftiisu waa halkaas oo waa maxay waa inuu qiyaamuleelka la yimaado oo uu tukado sharaftiisa iyo raganimadkiisu iyo akhyaarnimadkiisuna waa maxay waa inuu ka deeqtoomo oo ka kaaftoomo dadka gacmahooda waxa ku jira ruuxa bini aadamka intaada wax weydiinnin ee waaow maxaad ugu dhaantaa aadoo odhanin ama aadoo mudanin ama aada hoos tegin agtiisa casiis baad ka tahay sharaf baad agtiisa ka leedahay maalinkaad laakiin wax weyddiiso ama uu kaa dareemo inaad ka liidato ama uu dareemo inuu aad ka gacan yar tahay ama xoogow shilina kugu dhaamo waxaa laga yaabaa salaanta inuu kaala leexo waxaa laga yaabaa adoo soo socda markuu ku arko waddo kale inuu maro asagoo isleh ama wax ku weydiiyaa amauu dhib kuu sheegtaa dayib ruuxa muslimkaa sharaftiisu waxay ku jirtaa baa la yidhi iyo cizigiisu inuu dadka aadamka ka deeqtoomo oo isku filaabo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala hani ah ruuxa muslimka ana intuu ummadda ka maarmo ee ka deeqtoomayo oosan adduunyadooda wax laga hadlaya adduunyadawooda laakiin inaad ruuxii wanaagga u sheegto ood xumaanta ka nahiyso ood kaalmaysato ood isgarab socotaan wanaag loo baahan yahay diintu islaamka ku dhisan tahay wey waxaa laga hadlayo waxaan xandhada ee adduunyada dadku isjeclaysiiyaan arrintaasaa laga hadlaya maxalu shaahidkeennu waxaa weye waclam ana sharafa almu'mini qiyaamuhu billeyl waxaad nebi maxamed u ogaataa ruuxa muslimka sharaftiisu inay ku jirto inuu habeenkii istaago oo uu tukado xadiidka tabaraani baa soo saaray ee khayrkii fi lawsad bisanadin xasan sheekh albaanina silsilada iyoiyobu kaga hadlay xadiidkaas xadiidkaa wuxuu ku tilmaansiinaya kutusahayaa sharafta uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay qiyaamuleylka dadka muslimiintana dhammaan looga baahan yahay maxaa yeele lafdu lmu'min haddii la idlaaqo dumarkuna waa ku jiraan ragguna waa ku jiraan ninka xorkana waa soo gelaya addoonkuna waa soo gelaya cid kastoo rabbiga rasuulka rumaysay iyo intii ay waajibkayd in la rumeeyey rumeeyey ayaa soo gelaya ciduu goon ahaan u taabanaya lama ma jiraan saxaabiga ninka loo yaqaano cabdullaahi bni abi qays oo taabici jaliil ahaa ayaa caaisho maalin u yimid radia allahu tacaala canha markaasuu waraystay oo yidhi nebi maxamed qiyaamuleylka ma tukan jiray marar uu ka tegi jiray ma jiraa xaaladdaa ka warbax uu yidhi caaishu maadaama aad tahay xaaskii nebi moxamed cid kaaga aqoon badan ama kaa ogaal badan ma jiraan arrintaas ii caddeema markaasuu wuxuu ku tidhi laa tadac qiyaama alleyli fa ina rasuula allahi sal lla slam kaana laa yadaca wa kaana idaa marida aw kasila sallaa qaacida waxay ku tidhi waxaad yeelaysaa nin yahow qiyaamuleylka marnaba ha ka tegin bay tiri ha habeenkii tuko maxaa yeelay rasuulki ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh kama tegi jirin bay tiri ma dayn jirin hadduu xanuunsado oo xanuun iyo dhib ku yimaado ama uu cajiso oo daali wax caynkaasa uu qabto nabigu fadhigu ku tukan jiray bay tiri istaagga hadduu xamili waayo ama xanuunba u diido ama howlo badan iyo jihaadiya halkanuu soo gala nabigu la daalan yaho tabaalaysan yahay nabigu markaa intuu fadhiistuu fadhi ku tukan jiray tihi salawaatullahi wasalaamu calayh ee marnaba ha hadayninba tihi qiyaamulleylka hana ka tegin abu daa'uud ibnu khusayma soo saaray xadiidku waana xadiid saxiix waxaa keliya kuugu filan qiyaamuleylku inuu yahay shay fadli badan oo muslimiinta looga baahan yahay masalaatuleylku xadiidkii abu hurayra nabiga la weydiiyey waxaa la yidhi maxaa u fadli badan acmaasha iyo khayraadka la sameeyo maxaa u wanaagsan nabig marku wuxuu ku jawaabay afdalu siyaami bacda ramadaan shahru shahrullaahi almuxaram soon la soomaayo bisha ramadaan kadib waxaa ugu fadli badan bisha muxaram loo yaqaano oy soomaalidu ku magac dhabaan bisha zaka loo yaqaan zaka la yidhahdaa bisha ayada ah ayaa ugu khayr badan ama ugu fadli badan soonkeeda waa bisha uu sanadka islaamiga ka bilowdo wey ayib markaasuu nabigu wuxuu uhi wa afdalu salaati bacda alfariidati salaatu lleyl salaad la tukadaay iyo cibaado la tukada rabbi la hor istaaga subxaanahu wa tacaala salaadaha faradka ah kadib waxaa u fadli badan salaatuleyl xadiidka muslim iyo hayrkii baa soo saaray waana xadiid saxiix xadiidkii fi saxiixayn wakhayrihimaa ku sugnaa ayaa isaguna baabka ku tusaaya man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dambih ninkii bisha ramadaan sooma iyadana istaaga habeenka iyadaas taraawiixdeeda iyo qiyaamkeeda la yimaada ilaahay subxaanahu wa tacaala ruuxa dembigiisa horaa loo dhaafaya dunuubta hore kaa dhacday oo dhan baa lagu dhaafaya dunuubta waaweyne kabaa'irtana waxaa lagaga baahan yahy inaad tooba la timaado rabbi u noqoto dunuubta sakaa'irta ana qiyaamuleylka ama taraawiixda iyo qiyaamka aad la timid keligood baa lagu dhaafaya halkan xadiida u dambeeyaan ku khatibaynaa fadaa'isha kadibna axkaamta wixii aannu ka garanaan sheegaynaa xadiidkan abi maalik alashcari baa laga warinaya saxaabiga wuxuu leeyahy nabi moxamed wuxuu yidhi ina fi ljannati ghurafan yuraa daahiruha min baطiniha wa baطinuha min daahiriha acaddaha allahu liman aطcama aطacaama waafsha asalaam wasallaa billeyli wاnnaasu niyaam nabigu wuxuu yidhi salawaatuullahi wasalaamu calayh jannada waxaa ku yaalla qolal baa ku yaalla ama daaro ayaa ku yaalla daarahaasoo bannaanka ruuxa taagani uu arkayo ruuxa gudaha ku jira ruuxa gudaha ku jirana wuxuu arkayaa ruuxa bannaanka taagan waa wanaag adaa aaggaa kuu xidhan yahay cidda cawradaada arkaysana ma jiro cid ku soo qooraansanna ma jiro waa meel wanaagsan oo haddaad u baahda daaqadda furiya albaabkaa la furo iyo daaha la fida ma ah waxaad u baahda bannaankaad ka arkaysa bannaankaa taagan tahayna waxaad u baahaysa gudahaad ka arkaysa jannada waxaa leeyay guryahaasaa jannada ku yaala yaa loo diyaargareeyey ama rabbi subxaanahu wa tacaala ugu talagalay nabigu wuxuu yidhi liman acama acaam dadka tabaalaysan ama baahan ama saboolka ama danyarka ah ruuxa quudiya wax siiya magan allayda midka ku haya wareegahaya midka dawarsanaya qaraabada baahan xigtada iyo xigaalada kaa tabaryar midka maalinka ay qadadu u geyso ama rafaadsan midka buugga iyo qalinka gadanla mid kastood wax ku dhaanto ood caawiso ood cunto siiso dadka caynkaas sameeya muslimiinta bahan quudiya dadkaasa rabbi subxaanahu wa tacaala u talagalay jannada caynkaas iyo guryaha caynkaas nabi wuxuu uhi wa afsha salaam salaamta dadka faafiya ee ruuxa asalaamu calaykum wanaag hadal wanaagsan taarta een xumaan iyo aflagaada iyo jaa'ife iyo caraatan midnaba aan ku samaynin ee salaantii nabadgelya wanaagga faafiya dadkaasaa rabbi ugu talagalay subxaana wa tacaala maxallu shaahidkeennu waxaa weeye wasallaa billeyli waannaasu niyaam oo tukadaa layidhi habeenkii tukada dadku markay jiifaan marka ay dadku boqolkiiba siddeetan jiifaan ama boqolkiiba sagaashan ay jiifaan ama tobanka ruuxa hal nin ka soo jeedo ay ummaddu yartay naadirka tahay xilligaa alla caabudaysa dadka xilligaa soo jeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala caabuda ee barya dadkaasaa rabbi subxaanahu wa tacaala ugu talagalay daaraha qiimaha leh aan soo sheegnay xadiidka ibnu xibbaan iyo hayrkii baa soo saaran waana xadiid saxiixa dardaaranku marka waxaa weeye ruux kastoo muslima rag iyo dumarba waxaa loo baahan yahay in lagu dadaalo salaadaa loo yaqaano salaatuleylka haddii ramadaan la joogo iyo haddaan la jooginba sanadka labayo tobankiisa biloodba waxaa lagaga baahan yahay inaad yeelato xilli aad rabbi subxaana wa tacaala caabudo oo xilliyaha damba mawduuca haddaan ka gudbo salaatu lleyl culammadu waxay leeyihiin fadliga iyo wanaagga lagu sheegay yashmal wuxuu shamlinayaa kullu salaatin taqac bacda ghuruubi shamsi ilaa turuuci alfajr ataani salaad kastoo dhacda bacda almaqrib ama bacda ghuruubi shamsi dhacda markay qoraxdu dhacdo salaad kastoo la tukado ilaa oogta labaad ee subaxa laga gaadho intaas muddadaa wixii salaadee la tukado ama farad ha noqoto ama sunna ha noqoto ayaa loo yaqaanaa salaatu lleyl salaadihii la yaqaanee waajibkaa ee duhurkii maxaan u jeedaa maqhribka iyo cishaha ayagu bannaanka yaallaan salaadaha kale si khaasa loogu jeedo waa salaadaha sunnooyinka ah ee bacda ghuruubi shamsi ilaa tuluuci alfajri aani la tukado salaadaha markay qoraxdu dhacday in la tukado lagaaga baahan yahay sunnooyinka ah ee salaatuleyl la odhan kara waxaa ka mid a ragcatayni qabla almaqhrib laba ragcadood oo salaada maqrib ka horraysa lagaaga baahan yahay inaad ka bilowdo salaatuleylkaadi habeenku saaduu u galo salaadda kugu soo horraysa rabbi subxaanahu wa tacaala aad ku salaanto ama lagaa diiwaangeliyo ama lagaa qoro ee faylkaada gasha waxaad la rabaa inay noqoto ragcatayn qabla almaqhrib laba ragcadood oo maqhribka ka horraysa fi saxiixayn wahayrihima waxaa ku sugan nabigu inuu ummadda ku dhihi jiray salluu qabla almaqhriba ragcatayn salluu qabla almaqhriba ragcatayn salluu qabla almaqhriba ragcatayn liman sha'a karaahiyata an yatakhidaha annaasu sunna maqribkii hortii buu nabigu sal slam laba ragcadood tukada nabigu waa ku celceliyey waa ku celceliyey marka saddexaad buu wuxuu yidhi ninkii doonaa tukanay maxaa yeeley nabigu amarka hadduu kaga tegi lahaa oo salluu qabla almaqrib ragcatayn kaga tegi lahaa waajib bay noqon lahayd ruux kastoo muslima inuu tukada sida maqrib oo kale ayay waajib ku noqon lahayd laakiin maadaama ay sunno tahay nabigu wanaaggeedii iyo khayrkeedii buu tilmaamay dadkana waa dooransiiyey ninka asagu cibaado iyo wanaag u baahan iyo khayrna nimaan u baahnayn baa jira wuu tukanayaa ninka kalee mashquulana wuu ka tegi karaa laakiin khayr wanaagsan buu ka tegay ragcataynkaas nebi maxamed ummadda waa kula dadaalay waana u dardaaramay saxaabaduna way ku dadaali jireenoo marka maqhribka la aadaamo tiirarka masaajidkay kala boobi jireen saxaabadu say sutro ooga dhigtaan ilaa ninka reemiyiga ah ama ninka aan madaniga ahayn ean aad oola soconnay xaaladda saxaabada uu qaato maqhribkiiba in la tukaday saxaabada dhammaan saf baa la geli nin tiirkaa hor istaaga nin geeskaa u istaaga nin kasta wuxuu isku daya inuu tukada ragcataynka ka horreeya maqhribka dadka marka kor ka imanaya waxay u qaadan jireen in salaadii maqhribi waa hor laga baxay oo waxaan la tukanayaba uu yahay maqribkii ama ragcataynkii maqhribka ka dambeeyey aad bay saxaabada ugu dadaali jireen annagu waxaanu looga baahan yahay salaaddaas inaan ku dadaalo waxaa ka mida salaadaha salaatuleylka la odhanayo ragcatayn bacda almaqhrib oo nabiguna salawaatuullahi wasalaamu calayh uu tukan jiray saxaabaduna ay tukan jireen weliba inta badan nabigu gurigiisuu ku tukan jiray salaadaha salaatuleylka ka mida ah waxaa ka mida ah, bacda almaqhrib markaad ragcataynkaa tukato waxaa sunnaa oo kuu bannaan bacda almaqhrib intaad istaagto ilaa cishaha laga gal inaad tukato bacda almaqhrib qabla maqrib ragcatayn baad soo tukatay maqhribkii waa tukatay haddana ragcatayn kaleoo sunnaada maqhribka ku xidhay markaad ragcataynka ka baxdo waxaa sunnaa oo kuu bannaan oo nebi maxamedna uu samayn jiray salawaatuullahi wasalaamu calayhi intaad istaagto bacda almaqrib ilaa cishaha laga galo inaad tukato oo halkaa saac ee cishaha la sugahayo aad cibaado ku jirto anas ibni maalik baa la weydiiyey tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici baa la weydiiyey maxay tahay baa la yidhi ma qiyaamuleylka dambaa mise waa salaada bacda almaqrib ila alcishaai la tukado markaasuu ugu jawaabay saxaabadii weydiisa ama taabiciintii kaanuu yatayaqaduuna maa bayna almaqrib waalcishaa yusalluun wuxuu idhi saxaabadu maqribka gadaashiis ilaa cishaha inta u dhaxaysa ayay soo jeedi jireen oy tukan jireen buuri abu daa'uud iyo tirmidi baa soo saaray xasan albasrina wuxuu odhan jiray taabiciga jaliilka xasan ibn abal xasan albasri wuxuu odhan jiray qiyaamuleylka la sheegayo waxaa weeyaan maqribka laga bilaabo ilaa cishaa inta u dhaxayso ood buuxiso wey ayib abu daa'uud iyo hayrkii baa soo sugan xadiis saxiixa bal nebi maxamed waxaa ka sal ka sugan xudayfa maalin nabigu u yimid wuxuu idhi tuulaan ka imid nebi maxamed baan u imid salawaatuullahi wasalaamu calayh maqribkii baan masaajidkiisii kula tukaday ataytu الnabiya sal ly slam fasallaytu macahu اlmaqriba fasallaa ila alcishaa'i buu nebi maxamed baan maqrib la tukaday wuu sunnaystay kadib markaan lahaa nabigu wuu noqon doonaayo gurigiisii baa aadi doonaa adna waad iska tegaysaa nabigu salaad buu u istaagay bacda almaqrib ilaa cishihii laga galahaya buu tukanayabu marka nebiyullahi maxamed salawaatu salawaatullahi wasalaamu calayh ayaa wakhtigiisii saa u ilaalinay oo dembigiisu hore iyo kiisii dembeeyba loo dhaafo oo macsuuma oon xumaanba lahayn hadduu lahaana rabbi subxaanahu wa tacaala fii kitaabii ku cadday in loo dhaafo adagoo marka miskiinoo tacbaan oo weliba qarnigan dambe joogay fidmadu badan tahay iyo dunuubtu badan tahay meel kaa bannaanba aysan jirin dunuubtaadii inaad ka maaranto sunnooyinkaas looma baahna waxaa loo baahan yahay in lagu dadaalo oo bal wakhti badan lagu bixiyo oo bal kaydkii iyo sanaadiiqdii aakhira wax la dhigtaa loo baahan yahay xadiidka nasaa'iga hayrkii baa soo saar riwaaya axmed xambal wuxuu leeyahay waxay leedahay falam yazal yusallii xataa sala alcishaaa uma kharaj bacda almaqrab buu nabigu salaad bilaabay ilaa cishaa uu tukadayna wuu waday kadib markuu cishihii tukaday ayuu baxay oo gurigiisa aaday oo xaafaddiisa nabigu aleh salawatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mida salaatuleylka lagu sheegaya ka mid a afar ragcadood oo ka dambaysa cishaha iyo laba ragcadood oo asaga ka horaysa ragcatayn qabla alcishaa iyo afar ka dambaysa ayaa ka mida lixdaa ragcadoodba ka mid a waxaanu soo marray ragcatayn maqribka ka hor laba maqrib ka horraysaan soo marray waxaynu soo marray laba ka dambaysa waxaynu soo marray nebigu bacda almaqrib intuu salaad bilaabo ilaa cishaha inuu wada jiray waxaa salaatuliilka ka mid ah ragcatayn ka horreeya cishaha ayaa ka mid a ah. waxaa ka mid a ah afar cishaha ka dambaysaa ka mid a ah. axmed iyo hayrkiiiyo abu daa'uud baa soo saaray min xadiidi caaisha wa maymuuna radia allahu tacaala canha nebiyullaahi moxamed inuu tukan jiray bacda alcishaa afar ragcadood in ragcatayn ka horreysa uu tukan jirayna fii sixaaxi wasunan walmasaaniid bay ku sugan tahay intaa markaa lasoo dhaaf oo salaadihii habeenka la tukan jiray halkaa ay ku dhammaadaan bacda alcishaa iyo sunnooyinkai cishaha wixii ka dambeeya salaadda dhacda ayaa ama tahajud loo yaqaanaa ama qiyaamu ramadaan loo yaqaanaa ama si khaas ah salaatuleil loo yaqaanaa salaaduu nebi maxamed tirin jiray ee kow iyo tobanka ka dhigi jiray ama saddex iyo tobanka ka dhigi jirayna waa salaadda ka bilaabata afartan ragcadood ama labada ragcadood cishaha ka dambeeya wixii ka sii dambeeya ayuu nebi maxamed tukan jiray salaadda loo yaqaana watir loo yaqaano ama qiyaamuleyl la yidhaahdo ama salaatuleyl lagu magacaabo ama tahajud lagu magacaabo ama qiyaamu ramadaan la yidhahdo afartaa ragcadood ee ka dambaysa cishaha wixii ka dambeeya haddaa intaad seexato oy hurdo ku qabato aad soo toosto salaadda bacda alhurdo aad la imanaysaa waxaan odhanaynaa salaatu tahajud ama tahaajud maxaa yeele hurdaga ka soo toostay istiiqaad baa kugu dhacay nin soo baraarugay baa tahay tahajud baa la odhanaya ayadoo magacaa leh iyo haddana kor waxaa laga odhan karaa salaatuleyl waxaa kor laga odhan karaa qiyaamuleyl ayb salaadda marka hadda inugu soo foolle ee mawduucana haasa ugu saabsanaa waa salaada dhacaysa cishaha kadib marka ragcataynkiisi la raaciyo ama afartiisi la raaciyo sunanka cishaha wixii ka dambeeya salaadaha la tukado ayaan ka hadlaynaa salaadan wakhtigeedu nebi maxamed baa xadeeyey wuxuu yidhi ina allaha caza wajala zaadakum salaatan fasalluuha maa bayna alcishaa'i ila asubxi alwitra alwitra nebi wuxuu yidhi ilaahay wuxuu idiin kordhiyey oo idinku maamuusay salaad shanti kale aan ahayn oo dhacda cishaha kadib ilaa la gaadho salaadda subax salaadaa tukada ku dadaala waa salaada nebi maxamedow nebigu wuxuu yihi salawaatu salawaatuullahi wasalaamu calayhi alwitra alwitra wey witrka wey axmed iyo tabaraani baa soo saaray si khaasa nebigu salaadda wuxuu ugu adkeeyey dadka qur-aanka yaqaan qur-aanka dadka yaqaanana ma aha dadka xifsan dhammaantood waxaa laga hadlayaa ruux kastoo habeenkii intuu kici kara qur-aan ku tukan karaay khaas waxay u saarantahay salaadda witirka si gooni ayaa looga rabaa bal bacdu lmuslimiin waxay leeyihiin ruuxa qur-aanka wuxuun ka garanaya jus ama laba jus ama saddex jus ruuxa xifsan iska badaaba ruuxa dusha ka haya iska badaaba ruuxa asagu qur-aanka qayb uun ka garanayo habeenkii ku tukan karaay witirku waajib buu ku yahay culummaa qabta bacdulculamaana waxay leeyahay asaga dhan baaba waajiba sida axnaafto kale ayib nabigu marka wuxuu la hadlay yaa ahla alqur'aan awtiruu fa ina allaha witrun yuxibu alwitr dadka qur-aanka yaqaanow ee qur-aanka garanayow ilaahay subxaanahu wa tacaala waa keligii wax labeeya ma laha shayga witirkaana waa jecel yahay ee witirka tukadaa layidhi dadka qur-aanka yaqaanana waa dadka muslimiinta ee qur-aanka yaqaana weeye ama juz ama ka badan yaqaan ama ka yarba yaqaan culamaa waxay yidhaahdeen ahlulqur'aanka la sheegaya waa muslimiinta dhammaantood maxaa yeelay dhammaanteen waxaan nahay ahlu qur'aan dadka qur-aanka lagu soo dejiyey ee lagu talagalay inay ku dhaqmaan oy amarkiisa qaataan nahyigiisa ka leexdaan akhlaaq iyo diin iyo ka dhigtaan bay cibaado muslimiinta wey muslimiintao dhan baa looga baahanya laakiin taa waxaa kala saaraysa maalin maalmaha ka mid a ah nabi maxamed oo sharxaaya witirka sharxaya nin saxaabi ah oo remiya ayaa nabiga yidhi nabi maxamed maxaa tiri bu ku celi markaasuu nabi wuxuu laysa laka walaa liasxaabi watirkan aan sheegayno ee dadka aan ilzaaminayno ama ummadda la faraya adiga iyo saaxiibbada ma ah waxaa remiyi baa tahay qur-aan badanba ma taqaanid salaadaha shanta haddaad tukataan ama sunan kala raacisan baad dadaasheen nimankan xufaadda qur-aanka yaqaana ama in badan garanayaan u jeedaa nabi sal l slam calaa yati xaal nebigu taa wuxuu oga jeeday dadka reemiyiga iyo reerguuraaga ah ee wakhti badan baan haynin ee iska rafaadsan ee harraadsan inuu u fududeeyo diinta uu doonayay laakiin nin kastoo muslima waxaa looga baahan yahay inuu witirkaa tukado maadaama aan khayrka lagaaga baahnayn oo cid kaa baahay badanba aysan jirin nabigu marka wuxuu ku qadaray witirka xilligiisa wuxuu ku qadaray bacda alcishaa ilaa salaati asubx xilligaas ayaa la tukanaya haddii habeenkii aad ka baqda inaad niska hore tukan weydo oy hurdo iyo wax caynkaasa ku qabato iska seexaadhow markaad soo kacda tuko haddaad hurdo weyntood ka baqaysaa inay hurdada kula tagto intaad soo jeeddaba meel saar haddaad naftaada ka adag tahoy niska dambena kici karto niska horena aad tukan karto bartankaad ka dhigi kartaa xilligaa doontaad ka tukan kartaa marba bacda alcishaa haddii la gaadho wakhtigii witirka waa galay adaa isxukuma ayib nabigu waxaa ka sugan man khaafa an anlaa yaquuma min aakhiri اlleyl falyuutir awalah wman طamica an yaquuma aakhirahu falyuutir aakhira اlleyl faina salaata aakhira اlleyli mashhuudaة maxduura wadalika afضal ninkii ka cabsada ama ka baqa inuu habeenka niska dambe istaagi waayo oo nis dambe uu tukan waayo awalka horaa tukadaa layidhi bacda alcishaa baa iska tukado ninkii quu daraynaya ama naftiisa ku kalsoon ee og inuu niska dambe soo kici karo ila naftu waa ilmaa carruurtoo kale haddaad barto habeenka inay toosto ayadaa iska toosaysaba haddaad barto habeenkii lix saac inay kacdo ama siddeed saac inay fadhiisato ama sagaal saac way fadhiisanaysa waa xilliga la baro haddaad hurdo uun barto weligaa la wadana weligeed ba mayso ninka marka nabi maxamed wuxuu uhi quu darraynaya niska dambe inuu kacana niska dambe ha kaco maxaa yeelay niska dambe ayaa khayr badan oo fadli badan salaadda xilligaa la tukanayana waa salaad laga qaybgelayo oy malaa'ig badan iyo ummad ilaahay baa dhegaysanaysa rabbiga subxaanahu wa tacaala soo degay oo ducadaada maqlaya oo si toosa ah, oo malag usa iyo waasadhalaan warkaada u dhegaysanaya oo dacwadaada u gudbinaya oo camalkaada u aqbalay oo leh yaa ibaryahaya oon ka ajiibaa yaa dembi dhaaf weyddiisanaya oon u dhaafaa yaa su'aal qaba oo laga aqbalaa xadiidka muslim iyo tirmidi ibn maaja hayrkii baa soo saaray salaada marka dhacaysa bacda alcishaa xilligaa dhacaysa nabi maxamed u xadeeyey ee witirkaa waa salaada loo yaqaana qiyaamuleyl ama keyrkeed loo yaqaano salaada caynkaas ee noocaas ah tirada u badan ee lagaaga baahanya inaad tukato waa koob iyo toban ragcadood markaad bilowdo ilaa aad ka witrinayso koob iyo toban ragcadood inay ka badato ma lama ogolo macal witirkeeda ilaa in markaad bilowdo koo iyo toban ragcadood baa laga raba lagaa rabaa inay noqoto waad ka yarayn kartaa laakiin koo iyo tobankaa kama badan karti maxaa yeelay ragcatayn bac qabla maqrib baad soo tukatay ragcatayn bacda baad soo tukatay maqribka ilaa cishii haddaad doonto tukanaysay ceshihii labaad ka horraysiisay afar baad ka dambaysiisay ama labaad ka dambaysiisay ceshihii marba xilligaa haddii la gaaro oo qiyaamuleyl ama witr amaad qiyaam ramadaan tukanaysaa waxaa la rabaa koobiyo toban ragcadood inuusan ka badana salaadaada haddaad doonaysa caawa dhan inaad soo jeeddo qur-aankaad dheeranaysa qur-aankaad ku akrinaysaad dheerayn boqol aayadood laba boqol shan boqol laba boqol saddex boqol oo aayadood baad ragcaddiiba ku akrinaysa laakiin inaad iska waddo ood konton ragcadood afartan ragcadood soddon ka dhigto hadhowna aad noo witr kaa yeeli mayno waxaa laakiin kuu fasaxan markaad bilowdo ilaa kooiyo toban raac oo wixii ka dambeeya waad ka tukan kartaa matna matna labalabaad u tukanaysa caaisha la weydiiyey qiyaamuleylkii nebi maxamed watarkiis markaas waxay tidhi ma kaana rasuul lah sl lay slam yaziidu fii ramadaana walaa fii hayri cala ixdaa casharata ragca yusallii arbacan falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihin uma yusallii arbacan falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihin uma yusallii alaaan rawaahu lbukhaariy wa muslim wakhayruhuma caaisha la weydiiyo li nebi maxamed sidee u tukan jiray salawaatuullahi wasalaamu calayh qiyaamu leylka ama watarka waxa loo yaqaan ama taraawiicda waxay tidhi nebigu ramadaan haddii la joogo iyo haddii bil kale la joogaba nebi maxamed tihi weligii kama badinin koob iyo toban ragcadood yacnii waxay u jeeddaa salaadda horaan aan soo qaxinay ahayd bacda alcishaa wixii ka dambeeyey laakiin hadda haddaad soo xisaabto maqribku wuxuu yeeshay afar cishihiina mar wuxuu yeeshay lix ragcadood meeqay noqonayaan toban koo iyo toban kale ku daro bacda alcishaa ahay labaataniyo waxay noqon karaan kow ta laga hadlaayo waxaa weeye bacda alcishaa salaada qiyaamu ramadaanka loo yaqaano ama taraawixda loo yaqaano ama tahajudka la yidhaahdo ama salaatuleyl la yidhaahdo ama taraawix la yidhaahdo salaada koo iyo toban ragcood buu nebi maxamed tukan jiray tiri haddii ramadaan la joogo iyo haddii bil kale la joogaba waxaa la yidhi qaabkee u tukanayay waxay tihi nabigu afar buu israacin jiray afar ragcadood oo sida duhurkaoo kale ah ama sida casarkaoo kale ah ama afar ragcadood oo isku bixisa oo ragcadda u dambaysa un la atixiyaadsanayo maxaa yaele ragcadaha afartee la israacinayo sida casarkii baa loo tukan karaa sida cishihii baa loo tukan karaa sida duhurkii baa loo tukan karaa waxaa kaloo loo tukan karaa in isku bixis laga dhigo oo ragcadda koowaad oon atixiyaad lahayn ta labaadoon lahayn ta saddexaadoon lahayn ta afraadoo lagu atixiyaadsado oo lagu salaam naqsado markaasuu tidhi afartaa ragcadood ha isweyddiinin bay tihi haba ka hadlin wanaagooda iyo dherarkooda nebi maxamed si fiican buu u rukuucay oo u sujuudayay qiraa'ad dheerna waa ku aqniyay tiri falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinnay tiri afartaa wanaaggooda iyo quruxdooda nebi maxamed oo salaadtu qiray maxaad abu ka taqaanahadee ayib wadaad asagu salaadda yaqaanaba laga yaaba markuu tukanaya u bogtay nebi maxamed oo waxay ninkii lagu soo dejiye ah ummadda ninkii tarbiyayn lahaa ah ninkii lagu dayan lahaa ah caaishana marka ay soo gurira salaaddiisa bal ka waraadu marka waxay tidhi salaad dheer oo qiimo badan oo quruxsan buu nabigu tukan jiray haddana afar laba afar kaluu tukan jiray oo sidoo kale ah waa siddeed markaasuu wuxuu ku xidhi jiray saddex kale laba afaraad siddeed wey saddex lagu xidhay koo iyo toban soo koo iyo tobankaa ragcadood buu nabigu tukan jiray in sidaa loo tukado way bannaan tahay sunnadaana waa sunna laga tegay soomaaliduna ma dabaqaan masaajidna lagama dabaqo taraawiix haddii la tukanayo dadku waxay u tukadaan matna matna labalabo inta masaajidda hadda intaa nairobi joogay weli kuma arag salaad taraawiixo afar la israaciyey idinku haddaad haysana waad sheegi doontaa nebi maxamed inta qaabay u tukadayba salawaatuullahi wasalaamu caleyh waxaa la rabaa in loo tukado tan waa sunno tanna waa sunno malihii qasab weeye in afar afar loo tukado la israaciyo qasab weeye mili waxaan leeyahay waa sunno nabi maxamed mar buu sameeyey in la sameeyo lagu daydaa waajib ah haddii kale shacabku iyo caamadu iyo dadkaan waxba garana waxay ka fahmaayaan taraawiix ninkii labalaba ka badiyaan inay burtay salaadiis ama aysan ahayn sunna nabi maxamed wa ficlan way dhacday shaaficiyada madaahibtoodao dhan waxaa ku qoran ninkii taraawiixda intuu israaciya afar ka dhigaayay badala salaatuhu imaamu nawowi nin muxadid oo faqiiha oo sunnada yaqaanay xadiidku maadaama fi saxiixan ku sugan yahay ayaa wuxuu leeyahy wahada libayaani اljawaazi waila faاlafضل tasliimu min kuli ragcatayn wاlmashhuuru min ficli rasuuli اllahi waamrihi bisalaati اlleyli matna matna wuxuu idhi nabi maxamed sidan wuxuu u sameeyey oo afar afar isu raaciyey sidii duhurkao kale iyo cishahoo kale isu raaciyey inuu ku baro oo ku tuso sidanna inay bannaantah tanna ay bannaantah yuu nabigu u sameeyey laakiin nebigu wuxuu u badnaa oo salaatuleylkiisa u badnayd inuu labalaba ka dhigo laakiin afar afarna waa la israacin karaa ayib sidaa darteed marka waa in shacabka loo sheego masaajidana marka lagu tukanaya la baraarujiyo marka madhabka shaaficiyadun baa la taqliidiyey oo lagu raacaan filhayaa in sunnada nebi maxamed oo sugan fi saxiixan ku sugan laga tago ama laga fogaado bal bacdu eh, muxadisiin sida qasdalaani oo shaarixu lbukhaari ah ayaa laftirkiisu wuxuu leeyahay afar laysma raacin karo wuxuuna taqliidiyey ama jiitay madhabkiisa shaaficigaabaa jiitay salaadda marka salaatuleylka loo yaqaano bilowgooda hore ama tarawixda loo yaqan nabi maxamed baa bilaa salawatullahi waslamu calayh saddex habeen buu nabigu saxaabada tujiyey kadibna wuxuu ka baqay in lagu faradiyo oy saxaabadu iyo muslimiintu hadhow ay salaaddii oofin waayaan shantii salaadood iyo janaasadii marmarka ahayd iyo jumcadii baaba dadka qaarkii kari la'yihin haddii marka qiyaamuleyl joogta ama taraawixi joogta ummadda lagu fardiyey lah waxaa laga yaabaa dad badan inay arrintaa intay ka tagaan ku naar mudan lahaayeen baa laga yaabaa saa darteed nabigu wuxuu ka baqay in ummadda lagu fardeelo maadaama waxyigu cusub yahoo degahayo nabiguna uu nool yahay markuu saddex habeen tujiyey ama muddo ka yar ayuu nabigu faraha ka qaaday arrintaa waxaa ka warramaya jaabir baa ka warramaya wuxuu leeyahay sallaa bina rasuulu lah sal lay slam fii shahri ramadaana amaaniya rakacaatin wa awtar فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج فلم نزل فيه حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا يا رسول الله اجتمعنا البارحة في المسجد ورجونا أن تصلي بنا فقال إني خشيت أن يكتب عليكم وحول هبين با نبي محمد نتجي شهر رمضان نبي محمد إمام نؤه نتجي بشهر رمضان وحول نتجي بسيدين رقعضوت بنتجي مركز وتريه horan maxaan soo marray caaishoo ka sheekaysay nabi maxamed watarkiisi iyo qiyaamkiisi afar iyo afar buu nabigu israaciyey siddeed saddexna waa ku witriyey jaabirna sidoo kale u caddeey wuxuu nabi maxamed wuxuuna tujiyey siddeed ragcadood kadibna wuu witriyey salaaddii habeenka saasaan ku tukanay buuhi habeenkii ku xigay ayaa waxaannu isnidhi maadaama xalay nabigu salaad idiin bilaabay qiimo badan mad caawana ku ceshataan faylba la soo galay nin ku soo talagalay meeshii baa la yimi masaajidkay saxaabadu soo galeen waa buuxiyeen nabigu oma soo bixin ilan gurigiisabaa ku dheggan waaba arkaaba shanqadhoodii buu dareemayaa nabigu oma soo bixin saxaabadu say iskaga fadhiyeen nabigu u soo hayeenbu waagu ku baryey salaadda subaxa ku dilacday markuu waagu baryo la tukaday yay nabigu waxay ku dhaheen saxaabada nebi maxamed waxaa o dhan baan masaajidka ugu sugayna oo waxaannu kuu darraynayn inaad soo baxdo oodna tujisay salaaddii habeen horeo kale nabi wuxuu ku yidhi waa idin arkahay xaaladdana waan la socday igama qarsoonayn laakiin waxaan ka baqay in salaadan qiimaha badan ee anugu aydin hortahay aad igu xidhan tihiin in wada tukanayno rabbi subxaana wa tacala yidhi waajib bay idinku tahay saacaddan laga bilaabo ha la tukado taasaan nabigu ka baqay buu naxariis aan idiin naxariistay iyo dhimrin aan idinka idiin dhimriyey ayaana xalay nabi maxamed wuxuu yidhi aan u soo bixi waayey wa ficlan inay dhacdaa laga yaabaa oy dhici lahaydba maxaa yeelay waagu hore salaadahan shanteen tukanna hadda subuxu laba ragcadood buu ahaa waa siduu hadda yahay maqhribkuna saddex buu ahaa oo asaga waxba lagama bedelin laakiin cishaha iyo duhurka iyo casarka saddexdaa salaadood labalabay ahaayeen saxaabada waxay samayn jireen mar kastoy duhur tukadaan ragcatayn waxay ku dari jireen ragcatayn sunno ah casar bay tukan jireen ragcatayn sunnay ku dari jireen cishay tukan jireen ragcatayn sunnay ku dari jireen ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala saacada laga bilaabo duhurku waa afar cisho waa afar casarkun waa afar idinkaaba dayn waayo soo maa labalabaa laydin saaray maxaa idin daba dhigay dhebel baa laga dhigay nebigu marka wuxuu ka baqay tii oo kale inay dhacdo hadday dhowr habeen laazimaan oy nebi maxamed saxaabadu isku xidhaan in la yidhahdo koo iyo tobanka ragcooda watirka ama qiyaamu leilka waajib bay idinku tahay hadhowna muslimiinta qaarkood arrintaa ayay ka soo bixi waayaan xadiika ibnu xibbaan iyo hayrkii baa soo saaray abaraani fi lmucjam alsahiir maxamed nasr almarwasi fii qiyaami alleyl ibnu khusaymi iyo hayrkood xaafidn xajarna wuxuu tilmaamay inuu xasan yahay talkhiiskii fatxubaariga sheekh albaanin wuxuu leeyahy sanadu xasan bima qablah waxaa kaloo ka warramaya qiyaamuleylka ama taraawiixda inuu nebi maxamed saxaabada tujin jiray iyo intay la ekayd dherarkeedu iyo muddaday gaadhi jirtay tilmaamaya abu dar radi allahu tacala canhu wuxuu saxaabiga leeyahy sumna maca rasuuli lah sal ly slam falam yusalli bina rasuul اllah xataa baqiya sabcu bil baa nabiga la sunna ramadaana buur wax qiyaamu leylah iyo wax taraawiixa nabiguna ma soo tujinin buur ilaa bishu uu ka hadhay buu yacni habeenkii labaatan iyo saddexaad markaad marayso bishu toddobaa ka hadhay habeenkii labaatan iyo saddexaad markii la gaadhay faqaama bina xataa dahaba ulu leyl buur bacda alcishaa ayuu nabigu salaadna geliyay habenki labatan iyo saddexaad ilaa la gaadhay afar sac iyo wixii ka dambeeyey ayuu nabiguna tujinayay buui uma lam yaqum bina fi asaadisa habeenkii labaatane afraad buu nebi maxamed nama tujin nooma soo bixin wa qaama bina fi alkhaamisa habeenkii labaataniyo shanaad buu nabigu soo baxay buui saddexiyo labaatan nebigu saxaabada waa tujiyey afariyo labaatanna farahu ka qaaday haddana shan iyo labaatankii bisha ayuu soo baxay nebigu saxaabadii uu tujiyey xataa dahaba shatru lleyl ilaa habeen kale barhkii u tago bacd cisha laba saac iyo badh ama laba saac baa salaad la galay taraawiix lix saac baa laga baxay ma soomaaliya maanta xamilaysa wadaadkeedu hortaagan haydintu ilaa lix saac salaadda ha wado maqra ama maqratayn hadduu ka badiyo salaadda meligii baa galay masaajidka ka dacal ka dacal baa laga buuqahaya waadna jebisay dadkii baa waa lagu gorgor baa ka dhacay waa la taaglaanaya maxaa kugu dhacay munafiriin baa tihin dadkaa diinta ka fiijinaysa wax khariban baa tihin baa lala kacaya saxaabada nebi maxamed oo waayeel ku jiro oo nin xanuunsan ku jiro oo dumar ku jiraan ayaa waxay tuganayeen bacda alcisha ilaa lix saaca habeenimo ayib markaas saxaaba waxay ku yahay nebi maxamedow low nafaltanaa baqiyata laylatina haadih waxay dhaheen lix saac baad gaadhay nebi maxamedow waaban dhowaannayba kala barh baan taagannahay inta ka hadhayna noogu daro nooga talada khayrka iyo wanaaggu salaaddu ay leedahay iyo camalka saalixa wuxuu yahay bay garanayeen nin kasta wuxuu wanaagu la yimid inuu aakharo u baxsan bay dareemayeen adduunkan iyo birbirhkan iyo bilicdan maanta adduunku inay tahay hoos galbeed bay dareemayeen dayib laakiin adugu culays bay kugu tahayba ama dadka qaarkii jawaan cusboo saaran baad mooddaa intaa yarta uu taagan yahay uu maantao lakobba dhinac u ruruqsanaya oo kobadh ku istaagaya nabi wuxuu ku yidhi marka ku dari mayno intaasaa filay innahu man qaama maca alimaami xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu leylatin ninkii imaamka la tukada oo masaajidka intuu tago imaamka la taraawaxaysta oo la tukada ninkaa waxaa loo qorhayaa ajirkii ninkii xalay sidaasoo wax loo dhan taagnaaba nin min alcishaa'i ila subxi tukanayay ajirkiisi baad helaysaa imaamka la tuko taraawiixda dhammayso gurigaad aad hadhow hadduu rabbi ku soo kiciyo iska tuko matnaa matnaa laba iskaga tuko habeenkii labaatan iyo shanaad bay sida ahayd uma lam yusalli bina xataa baqiya alaaa min ashahri habeenkii labaataniyo lixaad nabigu farahu ka qaaday maxaa hadhay labaataniyo toddobaa la tegey oo habeenkii lagu tuhunsanaa leylatulqadarka ah waraajixu inuu yahay wey weliba sida raajixa leylatulqadarku waa habeenka labaataniyo toddobaad maxaa yee nebi maxamedna axaadiis fara badan buu ku tilmaaman kuna ishaaray fartana ku fiiqay saxaabada qaarkoodna waaba ku dhaaran jireenba ubay ibnu kacab dhaar buu ku mari jiray inay leylatulqadarka tahay habeenka waxaadna ka dareemi kartaa nebi maxamed habeenka labaatan toddobaad falkuu sameeyaad ka dareemi kartaa saxaabi marka wuxuu leeyahy fasallaa bina fi aaliati fasallaa bina fi الثaaliثati waayqada ahlah wa nisaa'ah markaasuu nebi maxamed habeenkii labaatan iyo toddobaad buuna tujiyey haweenkiisii iyo carruurtiisii iyo dadkao dhan buu iskugu yeedhay wuu soo kiciyey gabdhihii carruurtii hawenko dhan buu soo kiciyey faqaama bina xataa takhawafna alfalaxbu bacda alcishaa ilaa aannu ka baqnay inay suxuurtuna dhaafto mid nabiguna tujinayabu xilliga suxuurta loo kaca xilligaas ilaa aannu ka baqnay suxuurtuna dhaafto nabiguna tujinayabu waxaad garanaysaa habeenkii labaatasaddexaad nabi maxamed xaadiskiisa iyo carruurta uma yidhi habeenkii labaatan iyo shanaad farahu ka qaad saxaabo kalunba tujinaya laakiin markii la gaayo labaatan iyo toddoba carruurtiisii ahalkiisii qaraabadiisii haweenkiisii kulli wuu maxaa la yimaada halka tukada saxaabigii waxaa la weydiiyey falaax waa maxay taabicigaa falaax buu fahmi waaye waa lahjo kale suxuur buu yaqaana marka falaax buu garan waxa mal falaax hiya suxuur baa lagu yidhi oo suxuurta falaax laguu sheegayo waana xadiis saxiixa ibnu abi shayba abu daawuud iyo hayrkii baa soo saray nisaa'i iyo tirmidi waana xadiis saxiixa wuxuuna tusahayaa ruuxa muslimka rag iyo dumarba waxaa munaasaba oo sunnaa oo fadli badan oo wanaagsan intaad gurigaada ku tukan lahayd inaad masaajidka timaado oo muslimiinta la tukato oo ducadaasi ducadaasii fara badan ka qayb gasho ayib dumarka guryahooda u wanaagsan laakiin haddii taraawixi la marayo oo qiyaamuleylka la jamaacaysanayo waxaa la imanayaa masaajidka siduu nabiyulaahi maxamed baa uu u soo kaxeeyey dumarkiisa iyo carruurtiisaba masaajidka uu keenay hadday dumarku codsadaan inay masaajidka tagaan oo jamacada iskusoo tukadaanna ragga waajib waxaa ku ah inaysan u diidan o fasaxaan ayib ninkii min hayri daruura hor istaaga arrintaasna waa nin caasiya rabbi subxaanahu wa tacaala xadhiggiisa ilahay ku gacansaydhay dembi weyn buuna galay ibnu cumarna maalin maalmaha ka mida ayuu ku yidhi wiil asagu dhalay saalim mise abuqilaab inuna garan maa inu asagu dhalay oo carruurtiisa ka mida ah. iyo wuxuu ku yidhi nebi maxamed ummadda wuxuu fari jiray haweenku hadday codsadaan inay jamaacaadkii masaajidda aadaan yaan loo diidin wiilkii baa wuxuu yidhi aabbow haweenku sidai hore ma ah wallaahi baan ku dhaartay buuhi hadda islaamnanu aan fasaxayna ma jiraan waa u diidaynaa ibnu cumar waxaana wuxuu kuui nebi maxamed xadiidkiisaan kuu sheegay oo nabigaan kaaga soo guuriye diin iyo cilmi markaasa waxaad leedahay yeeli mayno ilaahay baan ku dhaartayba intaan noola inaan ku salaamayninba nebi maxamed yaan kaaga sheegay xadiid iyo diin inaad qaadatay ahayd samcan wadaacan cala ra'si waalcayn marba haddaad muran iyo jaqjaq ka keentay nebigaa yidhi dib dambe ku salaami maayabu riwaaya axmed warna waxay tilmaamaysaa oo sheegaysaa saxiixa ah ibnu cumar wiilkiisa inuusan salaamin xataa hadalka qaad ilaa u geeriyo isagoo gooyey oo dar ilaahay u gooyey oon salaamaynin oon baridaynn bu dhintay ragga marka waxaa looga baahan yahay ama masiiro ha noqdo hawl taalla waa isaga ayib ama nin wanaagsan ha noqdee dumarku hadday codsadaan masaajidda inay tagaan in la fasaxa wey ayib nabigu asagoo wax kastaba la socdo oo ilaa qiyaama saaca wix dhicilaa loo sheegay ayuu nabigu caddeeyey dumarku hadday codsadaan masaajidda in la fasaxo oo la fasaxo oo la daayo ayib laakiin waa inay ogaadaan inay masaajiddooda guryahooda u khayr badan yihiin laakiin taraawiixda siduu nabi maxamed weenkiisa u soo jafe u keenay in la tagaa wanaagsan masaajidoo lala tukado jamacaadka saa ibnu yaziid iyo asanu wuxuu ka warbixinayaa sayidina cumar iyo khayrkii taraawiixday tukan jireen maxay ahayd kooiyo toban baa ahayd amara cumar bnu khaaab ubaya bna kacbin wa tamiimna adaariy an yaquuma linnaasi biixdaa casharata ragca waqad kaana alqaari'u yaqra'u bilmi'iin xata kunna nactamidu cala alcisiyi min tuuli alqiyaam wma kuna nansarifu ila fii busuuqi اlfajr saxaabiga wuxuu le min sakaari saxaaba wey wuxuu leey cumar xilligii nebi maxamed markuu ka baqay in lagu faradeelo muslimiinta qiyaamuleylkii faruhu ka qaaday nabigu asagoon markaa jamaaco oogin aan labadii dhowrka habeen ka ahayn ayuu geeriyooday khalaafadii abubakaroo laba sanay wax yar ahaydna saasay ku dhammaatay xilligii cumar markii la gaadhay ilee nebi maxamed baa qiyaamuleylkii iyo watarkan isagaa jidayo taraawiixdii muslimiintu waxay bilaabeen masaajidka koox inay geeskaa ku tukato hal imaam iyo laba nin imaam kaloo geeskaa iyo afar nin hal nin oo gooni iskaga taagan shan meel masaajidka wuxuu noqda kooxo kooxo cumar intuu firi wuxuu ihi suma fiicnaateen inaad kulligood hal imaam u samayso muslimiintuna ay saf galaan ilaa halkaas qira'a ka yeedhaysa halka mid kale ka yeedhaysa hadda meeshan waa xalqo kale waa waa kooxaba dawlada kala duwan weeye muslimiintana inta badan waxaa la rabaa in la jamciyo o lasu keeno oo la mideeyo kelimadooda iyo gacantoodaba markaasu wuxuu u sameeyey laba imaam ubay ibna kacab iyo tamiima daari labadaa nin buu yidhi muslimiinta idinkaa tujinaya masaajidkii buu ku jamciyey asagaa marka bilaabay qaabka haddaan u tukanayn ee isku xidhnaanshaha ee kala dambaynta ee halka imaam ah ama halka imaamaha isbeddelhaya ah asagaa sameeyey laakiin nebi maxamed maxaa u diiday cillaa u diiday nabi wuxuu ka baqay hadduu sidan ku wado in lagu farad yeelo nabigu waa geeriyey salawatullahi wasalaamu calayh wax farad damboo soo degaya ma leh waxay damboo iman ma jiro xidhiidhkii nin weynaa ee dhexeeya annaga cirka waa go'ay mar hadduu nabigu geeriyooday wax maanica oo diidaya marka in la jamaacaysto laysku xidho masaajidka la camiraaya ma jiraan marka sidaasuu marka cumar u fasaxay oo arrinta u sameeyey maaqay muslimiintu tukan jireen xilligii nebi maxamed iyo abubakar iyo cumarba kooiyo toban ragcadood maxaa lagu akhriyi jiray halka ragcad buui waxaa lagu akhriyi jiray boqolaalan aayadood boqolaal aayadood ba lagu akhriyi jiray buui saxaabi wuxuu leeyahay bal waxaan cuskan jirray markay qiraa'o u dheeraato oo intaasoo saaca la taagnaado ulahaan cuskan jirray bakoorada la qaadan jiray bakoora intii la qaatay ul ayaa la cuskan jiray maxaa loo cuskan min duul qiyaam in badan baa la taagnaatay laba boqolo aayadood oo saxaabo akhrinayso ama taabici weyn akhrinayo oo xaqeeda la siinayo oon la degdegaynin oo dareeri ahayn iyo caamaa kugu qayle kugu buuq ahayn iyo nin baa ku daba taagan oo ilaahay dartii loo tukan oo la dareerinayo waxay noqonaysaa halkii maqra waxay qaadaan baadee toban daqiiqo juskii lagu akrin lahaa nusaac ama lagu akrin lahaa rubi ba waxa laga yaaba inu qaato hal saac saasaana saxiixa oo loo baahan yahay goormay salaadda saxaabadu ka bixi jireen wamaa kunnaa nansarifu ilaa fii busuuqi alfajri buur ogtu markay soo dilaaci rabtaba ee salaaduba dhowdahay toban saac toban saac iyo badh meelahaasaan ka bixi jirray inagu laakiin waxaynu ku dhufo ka dhaqaaqo bacda alcishaa ilaa saddex saac iyo badh waa lagu kala dareerahaya ayib macnaa wax kasta si loo beddelay ee dadku u dhibsanayeen ee loo degdegayey loo degdegayey aduguna waxaad ku qasban tahay inaad shacabka raacdo haddii kale casar baa lagaa farxal waxaa hariib ah maalin maalmaha ka mid oo ciid la tukanayo sayidina abubakar radi allahu tacaala canhu ayaa ciidulfitri buu muslimiinta tujinayay bannaan baa la taagan yahay xijaasna waa meelaha u kuul gobollada islaamka ka mid tahay bal qiyaastu waxay u eg tahay boosaasoo kale ama bari ama luuq oo kale ama guday oo kale aad bay u kulushahay weliba meelahaas dabeylay bay leeyihiin xijaas dabaylba ma lahada qoraxdaa madaxa kaaga dhigaysa labada saaca meesha lagu gaadho mama taagnaan kartid meel bannaana oon hool ahayn oon dallad lahayn oo dahaar kale lahayn buu tujiyey muslimiinta ciid ku tujiyey ragcaddii koowaad wuxuu ku akhriyey suurat albaqara abubakar radi allahu tacaala canhu suurat albaqara bilaa maxaad sugaysa suurat albaqaruu dabada qabtay ilaa dhammeeyey ma rukucin taabicii ka warramayy yaa wuxuu leeyahy fara'aytu ra'aytu ashyaakha asxaabi muxammadin yamiiluun buui abubakar markuu baqara daldal hayay buui waxaan arkayay buui nimankii waayeelka ay ah duqayda ahayd nabi maxamed saxaabadiisa asxaaba badrin asxaaba baycati ridwaan ahlu xudaybiya muhaajiriin ansaarta hore saabiquunta ragga weynaa oo markaa camilogo toddobaatan iyo siddeetan marayo ya waxaan arkayba odhi oo oh, kolba dhinac u liicahay la istaagi baa dheeraaday abubakarna baqaruu dabada hayaa nagadaa lama laha aal lama laha waa deeraysa lama laha waa lagu mahday weliba khayr allah ku siyaalleh dayib wuu ku dhammeeyey riwaayo kale waxay tilmaantay ragcaddii labaadna inuu suuratu yuusuf dhammeeyey bal aw suuratu yuusuf iyo baqara inta la akhrinayo ruuxii soomaaliya taaglan lahaa qorax baa la rabaa ayb ama kaa yeeli lahaa waxaasoo dhan marka waxaa weeye daritaanka shaydaanku cibaada dadka dinacsinaya wey mushkilo wey waa mushkilo xadiidkaa u dambeeyaan sheegnay maalik baa soo saaray fi lmuwada haweenku marka waxaa loo sunneeyaa ayaguna inay jamacad ka qayb galaan sida aan ku soo maray xadiidka abudar iyo hayrkiiba waxaa kaloo bannaan in imaam gooniha loo sameeyo imaam haweenka tujiyaba oo masaajid goonaha ku tujiye ama hool weyn oo ilehin ku tujiye ama qaybta dambe masaajid ku tujiya inay yeeshaana waa bannaanta inay muslimiinta raacaan oo la tukadaanna waa bannaanta labaduba labaduba waa bannaan yihin maxaa yeelay xilligii cumar tamima addaari iyo ubay ibnu kacab raggay tujin jireen ninka loo yaqaano salmaan cafwan sulaym ibn abi xasma saxaabiga loo yaqaanana wuxuu tujin jiray haweenka imaam haweenka tujiyo ah xilligii cumar ee cali radi allahu tacaala canhu asaguna marka qiyaamuleylka iyo la tukanayo dumarkana wuxuu u samayn jiray imaam gooni ah raggana imaam gooni ah waxaana ka waramay carfaja wuxuu le athaqafi kaana caliyu radi allahu tacaala canhu ya'muru annaasa biqiyaami shahr ramadaan wayajcalu lilrijaali imaama walinnisaai imaama fakuntu ana imaama nisa dumarka wuxuu u samayn jiray imaam gooni ah raggana imaam goodhe ah aniga carfajaa waxaan ahaa buu imaamkii dumarka tujin jiray xaaladdii isaga qabsatay buu ka warramaya intuba waa bannaanta bayhaqi iyo waxaa soo saaray cabdirasaaq iyo ibnasr iyo hayrkood waana aar saxiixa wey intaa markaanu ka gudubno koo toban ragcadood wax ka badan oo nebi maxamed saxaabo uu tujiyey ama saxaabadiisa abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali iyo hayrkoodba ka sugan ma jiraan xadiid kasta oo marfuuca ama mawquufa oo tilmaamaya inay saxaabadu iyo rasuulku tukadeen wax ka badan koo iyo toban ragcadood baatil weeye wax jirana ma ah in waagii dambe muslimiintu isku khilaafeen oy ba dhaheen taraawiixdu waa labaatan iyo kow ragcadood ama waa labaatan iyo saddex ragcadood barhkoodna yidhaahdeen waa soddon iyo lix ragcadood barhkoodna yidhaahdeen waa soddon iyo sagaal barhkoodna yidhahdeen waa afartan barhna yidhahdeen afartan iyo siddeed bar konton laga sheegay waa jirtaa laakiin wixii nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayh laga soo guuriyey ee saxiixa ah saxaabadiisna ay ku dhaqmeen radi allahu tacala canhum ajmaciin waa koo iyo tobanka ragcadood wey hadda waxaanu tilmaamaynaa kayfiyada marka taaraawixda loo tukanayo ama qaabkuu nebi maxamed u tukan jiray saa aduu markaa u doorato kolba qaabka ku fog hadda waxaanu soo marinay xadiidka caaisha in nebi maxamed marka hore ah, uu u tukaday marmaalin habeen habeennaha ka mid a ah, afar wada xidhiidha iyo afar kaloo xidhiidha iyo saddex ku xigta waanu soo marray xadiidka caaisha iyo khayrkood waxaa kaloo bannaan in loo tukado koo iyo toban ragcadood oo labalaba ah ragcatayn baa tukan waa salaamo naqs ragcatayn kale waa salaamo naqs ragcatayn kale waa salaamo naqs waa saanu u tukanno weeye hadda loo tukado taraawiix toban marka la tukado ragcdan ragcatayn ah yaa hal ragcadoo gooni u goonoo mutaxan la tukanaya keligeed ah salaadaad geli waa ragcad gooni ah wey ayb oo gonow ban koo iyo tobankana waa bannaanta oo qaabkaas xadiidka caaisha tilmaamaya kaana rasuula sal slam yusallii fii ma bayna an yafraqa min salaati alcishaaءi ilaa an yansadica alfajru ixdaa cashara rakca yusallimu min kulli intayni wayuutiru biwaaxida wayamkutu fii sujuudii qadra maa yaqra'u axadukum hamsiina aaya qabla an yarfaca ra'sah waxay tii nebi maxamed bacda alcishaa ilaa waagu ka dilaaco wuxuu tukan jiray tiri kooiyo toban ragcadood oo u tukan jiray labalabo marka u dambaysana uu tukan jiray hal ragcad keligeed abuu tukan jiray tiri halkii sujuudna sujuudda nabigu wuxuu ku maqnaan jiray tihi ilaa intuu midkiin ka akhriyo konton aayadood inta midkiin konton aayadood u akhriyo ayuu nabi maxamed sujuudsanaan jiray oo ilaahay bari jiray oo wejiga dhul ku haynay xadiidka abu daawuud iyo axmed iyo bukhaari iyo nasaa'i iyo muslim baa soo saaray min xadiid caaisha qaabkaa waa bannaantay waxaa kaloo bannaan in sideed ragcadood koobiyo toban ragcadood la tukadaan ujeedaa qaabkee loo tukan in loo tukado sideed oo socoto oo ragcatayn iyo ragcatayn iyo ragcatayn iyo ragcatayn sideed maxaa ka hadhay koobiyo tobankii shan baa ka hadhay shantaasaa las raacinayaa laba ragcadood baan tukanaynaa waa salaamo naqsanaynaa laba kalelaan tukanaynaa waa la salaamo naqsan laba kale waa la salaamo naqsan sideed markaad maraysaad istaagaysa ood ka bixi maxaa ka hadhay koobiyo tobankii an shanta dabada la qabanaya ragcadda u dambaysa hanaad umbaa la atiyaasan ragcadda u dambaysa shanaad baa la atixiyaasanaya waa lagaga baxaya saana in loo tukado sunnada nebi maxamed wey looma tukado haddana waxaan keliya un haysannaa innaga midda ah ragcatayn ragcatayn ha la wado hal ragcadood dambana ha lagu watriyo ama intii sidee la soo raaciyo oo ragcatayn ragcatayn loo tukado saddex ha lagu watriyo qaabkana waa bannaan tahay oo siddeed labalaba ah oo kala go'an iyo shan xidhiidha ah in la tukado oo ragcadda u dambayso in la atixiyaadsado waa afar aan ixtiyaad lahaynoo wada socota iyo ragcad ku dheggan oo ayadna atixiyaad la wey waxaana tilmaamaya xadiidka caaisha kaana yarqudu faida istayqada tasawwaka uma sallaa amaaniya rakacaatin yajlisu fii kulli rakcatayni fayusallim uma yuutiru bihamsi rakacaatin laa yajlisu ila fi alkhaamisati walaa yusallim ila fi alkhaamisa muslim iyo abu daawud iyo hayrkood baa soo saaray waxaa kaloo bannaan in la tukado siddeed ragcadood oon kala goonayn siddeed xidhiidh awood isku bixisa waad istaagi faatixadii qur-aanka laad soo akhrin sujuuddii wuxuu aad dhammaysan haddana waad istaagi siddeed xidhiidh awood oon salaamo naqsi lahayn oon atixiyaad lahayn markaasa waxaad itixyaadsanaysaa ragcadda u dambaysa sideedaad ragcadda u dambaysa sideedaad yaad itixyaadsanaysaa salaadina ka bixi maysid ragcad sagaalaad baad u istaagaysa taa sagaalaadna haddana waad atixiyaadsan ayaadaad kaga bixi waa meeqa ragcadood waa adu sagaal ragcadood oo xidhiidh ah oo labada u dambaysa bas atixiyaad leedahay lixda horena waxaan rabaa toddobada horena ayna atixiyaad lahayn meeqaan maraynaa sagaal wey markuu nabigu salaamo naqsado ayuu haddana hal ragcad ku witrin jiray hal ragcad buu ku witrin jiray markaasuu haddana bacda alwitri ragcatayn tukan jiray sagaal xidhiidhaad tukatay oo ta siddeedaad iyo ta sagaalaad bas atixiyaad leeyihiin toddobada horena ay atixiyaad aysan lahayn waad salaamo naqsatay ragcad aad u istaagaysa waad ku salaamo